bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala اlimaamu الnawowiyu raximah اllah kitaabu اljihaadi hada kitaabu اljihaadi jihaadkii buu u kitaab yahay baabu fadli اljihaadi jihaadka fadligiisa cadayntiisiibuu u baab yahay jihaadka marka tacriif ahaantiisa waxaa la yidhaahdaa badlu ljuhdi fii muqaatalati اlkufaari liiclaa'i kalimati اllah saasay culammada ku qeexaan badlu ljuhdi tabarta iyo daaqada iyo tamarta oo la bixiyo fii muqaatalati اlkufaari lagu bixiyo la dagaalanka yacni gaalada liiclaa'i kalimati اllah sababka loo sameynaana ay tahay ilaahay kelmadiisa in la kor yeelo tacriifkiisu marka waa kaasaa oo qeexitaanka culamada ay ku qeexaan ibnu xajar fatxulbaariga sida uu ku qeexayo waa sidaas ayb <clears throat> ayb anwaac anwaac buuna leeyahay oo yacni qofka naftiisana jihooyinka laga jihaadayaa waa noocyo badan tahay nafta waa laga jihaadaa maalka waa laga jihaadaa qalinka waa laga jihaadaa wahaakada nacam <clears throat> oo nabiga sala allahu calayh waali wasalam markuu ka hadlayo xadiidkii aan soo marno afdalu jihaadin kalimatu xaqin cinda sultaanin jaa-ir wuxuu tilmaamay jihaadka inay kamid tahay kelmad xaqa oo suldaan jaa-ira laga hor yiraahdo oo agtiisa lagu sheego lagu dhaho marka qofka uu sidaa mar taas marka waxaa weeyaan jihaad uu nabiga ku tilmaamay sala allahu calayh waali wasalama anwaacdiisa kalaa kala badan oo waxaa weeyaan qowluhu tacaala alla waa ka dhahaya falaa tudic alkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira suuraddaas suurad maki a ah bay ahayd waa intaan la farad jihaadu lqitaalka dagaalka wajaahidhum baana alla uu yiri wajaahidhum bihi ay bilqur-aani qur-aanka kula jihaadtan oo qur-aanka bayaaninta la bayaaninayo iyo xujajka ay keenayaan islaamka ay ku ceebeynayaan oo laga jawaabo oo yacnii la radiyo oo dadka ay ku qaldi karaan laga yani tallaalo oo xujaj iyo shubahdaas iyoiyo yacnii waxyaabahaas oo jawaab loo helo oo culamo ka jawaabtaa la helo waxay kamid tahay jihaadkii oo yacni lagu jihaadayay xujadii iyo yacni bayaankii iyo kitaabkii iyo sunnadii waa ka mid midkan nafta uu qofka bixinayo miidaanka ama goobta dagaalka uu ku bixinayo naftiisu waa jihaad lacagta uu ku bixinayo waa la mid sidoo kale xasaan ibnu thaabit shicirkiisa waa ku jihaadi jiray <clears throat> marka dhinacyadiisa iyo noocyadiisa way fara badan yihiin tacriifkiisuna waa saas aan sheegnay badlu ljuhdi fii muqaatalati lkufaar liiclaa'i kalimati illah <clears throat> taasaa marka ay yani tacriifkiisuna uu yahay xukunkiisu waa fardu kifaaya marka uu yahay jihaadka mid dalab ah haddii dhulka muslimiinta aan lagu soo xadgudbin oo uu yahay jihaadku mid weerar ah uu yahay jihaadu dalabka waana midda layska dalbadayo yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum gilda ou ilaahay yiri subxaanahu watacaala kaas asaga waxaa weeyaan imaamku bishii lixdii biloodba mar ugu yaraan yacni lixdii biloodba mar ugu badnaan amase yacni sanadkii ugu yaraan mar sanadkii inuu mar baxo ugu yaraan liqowlihi tacaala awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kuli caamin maratan aw maratayni uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun ay daliil u tahay waana usluub min asaaliibi dacwa ayay kamid tahay jihaadka dalabiga waa usluub dacwada lagu gudbiyo oo yani islaamkuna uu ku gudbay ilaa xad yani nacam ah. ayb waa qeyb kamid a yani qeybahaas midka dafcigana waxaa weeyaan oo isagu yani waa fard markaa aan hore usoo sheegnay hadda kan hadda aan ka soo hadalna waa fardu kifaaya midka fardu cayn mar uu noqonayo ayaa jirto oo waana saddex xaalo fardu caynka marka uu noqonayo waxa ay tahay haddii lagu xadgudbo dhulka islaamka lagu soo xadgudbo oo yacni gaaladu ay ku xadgudbaan qofka yacni waxaa weeyaan markaas muslimiinta uu ku waajibayaa jihaadka meeshaad joogto waxaa kaloo leeyahay marka imaamka uu ku qoro qofka jihaadka uu ku bixiyo ciidan uu bixiyo uu yiraahdo intaas ha baxaan hebel iyo hebel adiga iyo adiga adiga adiga baxa hadduu yiraahdo waa waajib qofkaas waajib cayni abuu ah ku noqona ma ka tegi karo ma diidi karo haddii safka uu ku dhex jiro safka markaas haddii uu ku dhex jirana waa xaalad saddexaad saddexdaas xaaladood waxaa weeyaan fardu cayn uu noqdaa inta kalena fardu kifaayo u noqdaa waxay culimmada qaarkood ku daraan wuxuu fardu cayn noqdaa farsamada lagu dagaalamayo nin haddii uu yaqaano qofka yaqaano markaas cid kaloo bedeshana aan la haynin waajibay ku tahay isaga kaas nacam ilaa farsamadii buu yaqaanaa ma ogtahay fuqahadu taas midaasna waa ku daraan nacam qitaalada iyo dadku ay yaniay sameeyaanna waa noocyo badan tahay midka muslimiinta dhex maro mathalan hadda qabaa-ilada muslimiintu ay isdilayaan oo kale ama yacni noocay doonaan yacni ha ku dagaalamaan yacni biyo iyo ceelal iyo ama ha ku dagaalamaan yacni aanooyin hore iyo ha ku dagaalamaan wixii markaa saas muslimiinta uga dhexdhece dhexeeyo waxaa weeyaan waa dagaal ka qeybgalkiisuna uunan banaanayn xaaraamna ah fidnana lagu tilmaamo kan ay yaanayba qabiil u dirirana laakiin mulki iyo boqortooye ay ku dirirayaanna waa la mid isagana oo waxaa weeyaan waa xarbi xarbi oo markaa fidno a ah weeyaan midka markaa muslimiinta iyo gaalada dhex maraayo waxa lagu dagaalamaana diin ay tahay fidno ma ahan kaas isaga nacam oo tacriifka muqaatala badluljuhdi fii muqaatalati alkufaari liiclaa'i kalimati illahi midkaa isaga ee muslimiinta aan ka dhexaynin iyaga xaalkiisu marka waa kaasa oo labadaa way kala <clears throat> way kala duwan yihiin midka qofka muslimkaa muslim kale oo la dagaalayo sharcigu wuxuu ugu ruqseeyeen oo kula dagaalayo markaas yacnii ama ha noqoto imaam muslimiintiio imaam le markaa dad inay ku jabhadeeyaan oo kale ay ku baxaan taasoo kale marka axkaamulbuqaada la yiraahdo oo dadka yacnii xadgudbay ama dadka yacni isbaarada dhigto ama dadka yacni isbaarada mathalan dhiganaya u taalloo kale oo isbaaradii laga zuulinayo laga qaadayo dadka ahlu cadliga ay ka zuulinayaan ay ka qaadayaan oo kale qofkiioo isagii maalan waxaa weeyaan xaaskiisii iyo naftiisii iyoba loogu yimid waxyaabahaas oo kale dafcu saa la yihahdaa kuwaasna nacam qofka saailka yacni tan dambe dafcu saa'il baa la yihahdaa qofka saa-ilkay soo xadgudbayo qofka uu iska celiyo iyadana axkaam bay leedahay inta ugu sokeyso oo ugu yar ayaa isaga celinaya ul haddii aa isaga celi kartid wax kale ma ridi kartid intii ugu yar inta ugu yaroo naftaada a ah uga ceshan kartid baad uga ceshanaysaa hadday hadal tahay hadday ficil tahay iyo wixii ay gaarayso haddaa adoo awoodi kara midda ugu yar inaad isaga celisid mid ka weyn haddaa ku ridid oo aa isaga celisid waa xadgudubta adiga markaas dafcu saa'ilka asagana fiqiga baabuu kuleeyahay nacam marka waxyaabahaas oo dhan marka waxyaaba waxaa weya dagaalka unbaa ka dhexeeyo laakiin waxay ku kala duwan yihiin qasadka iyo ulajeedooyinkaay ku kala duwan yihiin marka dagaalka muslimiinta iyo gaalada dhex maraa fidno ma aha isagu muslimiinta dagaalka ka dhex dhexdhexeeyo boqortooyo ama aanooyin qabiil iyo madaxtinimo wax ku salaysan u dagaalamayaanna waa fidno midka ahlu cadliga iyo dadka yacni dhex maro iyo dadka ahlu ahlu ahlulbaqyiga dadka yacnii jidadka ummadda u gala iyo kuwa iyo dadka ahlu cadliga ka dhex maraana isagana yacni waxaa weya waa mid kaloo gaar aho isagana aan dagaal fidno ahayn fiqigana kulligood abwaab buu ku wada leeyahay dhammaantood marka masalo walbaa booskeeda haddii la dejiyo waxaa imaanaysa xadgudub la-aan iyo kabadbadis la-aan nacam marka baabkaana dadka waxaa weeyaan wax ku xadgudbo iyo wax ku gabood falo iyay u badan yihiin wax marka waxaa weyaan xadka uu leeyahay ku ekeeyana waa iska wax aada u yar iska noqdeenba nacam ayb halkan marka sheekhu isaga fiqiga jihaadka ma ka hadlayo wuxuu ka hadlaya waxay tahay fadaaishiisa halkaan hadda fadaaishii marka waxay u baahan tahay si aa u hesho fiqigiisa inaad taqaanid haddii fiqigiisii aadan aqoonin waxaa noqonaysaa nin salaada sida fadligeeda looga sheekeeyey laakiin sida loo tukada aan aqoonin oo kalead noqonaysaa marka jihaadku waxaa weeyaan fadli weyn buu leeyahay laakiin habka sharcigu muxuu ogol yahay muxuunan ogolayn intee in ogol yahay maxaa ah maxaan ahayn fiqigaas qofka haddii uu helo fadaa uu ogaado waxaa weeyaan marka waa acmaal marka waxaa weye camalkiis meel fiican buu ku salaysnaanayaa marka nacam ayb dadku yacni haddii camalkaani qof uu halleeyo ama koox hadday si qaldan u samaysana camalku inuu xun yahay ma ahan macnaheeda iyadana nacam hadday kooxi ama qof shaksun min al ashkhaas haddii uu wax ka qaldo waa salaadaana qof uu wax ka qalday waxaa weeyaan qofka unbay dhibaysaa qofkii wax ka qalday amaa ninka isaga sidii saxda ayd u sameeyo laa damba caleyhi bal fadligan iyo waxaan loo yaboohay wuu helayaa inkastoo dhinaca yacni dhinaca yacni maslaxada iyo dhinaca yacni maxaa yeele ay ku kala duwan yihiin salaada iyo jihaadka maxaa yeele jihaadku maslaxadiisu waa mutacaddi cid kale u tallaabaysaa dhibaatadiisuna hadhow haddii si qaldan loo sameeyana dhibkiisuna mutacadib ou noqona salaada laakiin dhib adig kugu kooban un hadaad ku qal hadaad qal hadaad qalada haddii kaleba inkastoo taa ku kala duwan yihin haddana laakiin culimada guud ahaan sheikhulislaam ibnu taymiya dhammaan iyo culimmada waxay yiraahdaan qofka haddii camal laysla wada sameynayo si jamaaciya loo sameynayo haddii qola ay ama qof uu camalku si qaldan u sameeyo kan kale ma ahan in camalka uu ka tago oo uu yiraahdo marka camalkaani xaq maba ahaba nacam xaqnimada iyo miisaan sharci ah in la saaro kitaabka iyo sunnada lagu miisaamo iyay noqonaysaa marka taa iyada qaala allahu tacaala alla uu yihi waqaatiluu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood kamaa sida yuqaatiluunakum ay idinla dagaalamayaan oo kale kaafatan dhammaantiin say dhammaantiin idinla dagaalamayaan dhammaantood ula dagaalama waclamuu ogaada an allaha allana maca almuttaqiina muttaqiinta la jirkooda inuu yahay oo ilaahay subxaanahu watacaala muttaqiinta uu la jiro ogaada waqaala tacaala alla waxa uu yidhi kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum dadkuna yacni markaad fiirisa yacni caalamka iyo adduunkusu u samaysan yahayba yacni dadku waxaa weeyaan qofku eh, marka muslimiintu jihaadu dafci iyo jihaadul eh, iyo jihaadu dalab iyo waxaasoo dhan la faraayo macnaheedu un yacni waxaa weeyaan wadciga ama yacni qaabka samaysanaa wuxuu yahay qofka xataa hadduuna isaga waxba hadda aanu weerarin iska dhaafaba xataa weerarka isagii baanba la dayneynin xataa nacam siduu caalamka u samaysaya noocaasa nacam ayb marka wax lagula yaabo tan islaamka keliya maaha in lala yaabo nacam ayb oo yacni waxaa weeyaan waxa dulmi hadda adduunyada ka socdo akharuhu waxaa weeyaan waa un xadgudub dadka muslimiinta lagu xadgudbaayo <clears throat> iyo muqadasaadkoodii lagu xadgudbaayo kitaabkii qur-aanka lagu xadgudbaayo oo rasuulkii lagu xadgudbaayo sala allahu calayh waalihi wasalam oo dhulkii muslimiinta lagu xadgudbaayo oo maca daalika intaas qofku inuu arki waayo qof muslima intaa inuu ujeedi waayo ee u ujeedo waxyaabo kale waa mushkilo aada meesheeda leh qaala allahu tacaala alla waxau yihi waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waqaala tacaala alla waxauu yihi kutiba calaykum waxaa la idinku farad yeelay idinka dushiina alqitaalu qitaal baa la idinku farad yeelay dagaal wa huwa kurhun lakum alxaal huwa isaguna kurhun ou yahay isagoo yani dhib lakum idinka uu idin yahay oodyan maad wahuwa walxaal isaga oo kurhun mid la kahanaayo uu yahay lakum idinka laantiina idinkoo dhibsanaysaan ood kahanaysaan ninna ma jecla dabcan dagaalka oo waad kahanaysaan idinka laftirkiina wa casaa waxaa xaqiiqa an takrahuu shay-an shay inaad nacdaan wahuwa khayrun lakum oo idiin khayr badan yahay shaygaas wa casaa waxaa xaqiiqa an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an wax wahuwa sharun lakum oo idiin shar badan yahay wallahu yaclamu waantum laa taclamuun wallahu allana yaclamu waa ogyahay isagaa og maslaxadiina wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidiin ayb yani shaygan marka yani culammadu markay ka hadlaan kutubta la yiraahdo qawaacidda fiqhiga ee yacni ay ka hadlaan alqawaacid alfiqhiya waxyaabaha ay ku sheegaan waxaa kamid a masaalixda iyo mafaasidda yacni sharcigu wuxuu sameeyey wax aan maslaxa ku jirin mana amrin sharcigeenna wax kastoo dhibaato ay ku jirtana sharcigii waa naga reebay laakiin mararka qaar baa waxaa isu imaanayo maslaxo iyo iyo dhibaato wada socoto shaybaa maslaxana ku jirtaa mafsadana ku jirtaa shaygaas see loo miisaamaa meesha uu u badan yahay yaa lagu miisaamaa haddii maslaxadiisu badan tahay oo mafsadada ku jirtaa ay yaraanayso aada u yar tahay ficilkiisaa la rajaxaa marka shaygaa in la sameeyo ayb oo waxaa weyan jihaadkii dabcan waxaa ku jira naf baa ku go-eyso dhul baa ku baaba-aayo dhib baa ku jira dabcan laakiin maslaxadiisa iyo waxa laga guranaya marka dambe yaa sharcigu wuxuu eegay maslaxadii iyo mafsadadii maslaxadii baa badnaatay walidaalika shurica waa la jideeyey sidaa darteed nacam ayb walidaalika ilaahi subxaanahu watacaala waa ka dhahayo walfitnatu ashaddu min alqatli aayadda kalena walfitnatu akbaru min alqatli fitnada qofka muslimka oo diintiisa laga fidneeyo iyo dilka dil fitnadaa daran qofka muslimka oo diintiisa laga fidneeyaa daran oo haddii la yiraahdo qofkan yaanu dagaalamayn ha iska daaya dagaalka dhulkiisa iyo meel allaale meesha uu joogaba ha lagu baabi-iyo dagaalna ha iska daaya haddii la dhaho waxaa laqad mafsadada imaaneysaa waxay tahay qofkan in diintiisi uu ka fidnoobo oo diintiisa uunan ku dhaqmi karin diintiisa uunan xor u noqonin muqadasaadkiisii lagu horbaabi-iyo taas mafsadaa ku jirto asagii inuu dagaalamo maal ka baaba-o naf ka baaba-dana mafsadaa ku jirto labada mafsado waxaa yar labada yacni mafsado yani waxaan ujeedaa eh, labada mafsado waa u imaanaya maslaxada yacni ku jirto ee qofka usoo hoyanaysa iyo mafsadada maslaxada badan maslaxada marka saas darteeda ficilkiisii loo jideeyey oo mafsadada ku jirta qof in diintiisa laga fidneeya ka daran aad ah, yani yaa waxaan ujeedaa yaa yaa weynin badan cafwan yani laba mar maslaxa iyo mafsada isu imaaneyso markaas hadday mafsadadu yar tahay oo maslaxadu badan tahay shayga ficilkiisaa la rajaxaa marna mafsadadii baa kala weyn qasab waxaa ah in laba mafsado mid un la karo iyo qasaba nacam labadii mafsadaa marka kala weyn mid baa aada u foolxun aada u daran midna waa waa mafsado laakiin way ka yartahay tan kale markaasoo kale mafsadada yaraa la qaataa midda weyna ayaa meesha laga bixiyaa marka ayb marka mafsadada labada mafsaday tusaale u noqonaya mid hadda aan sheegahay marka oo qofkii in diintiisii laga fidneeyo iyo dadkii muslimiinta iyo inay dagaalamaan ay dagaalkaas ku la-daan wixii ku la-anayo wixii kale ama maal uga baaba-o dhim nafyi maal uga baaba-o labada marka laysku barbar dhigo islaamku mafsadada in diinta laga fidneeyo weyneeyey taasaa daran buu yihi islaamka oo wlfitnatu ashaddu min alqatli buu yiri wlfitnatu akbaru min alqatli ilaa akhiri laayaat nacam taas marka hadba marka mas qawaaciddu marka saasay ku socotaa labada mafsado hadday qasab tahay in la qaato haddaan laga leexan karin waa midda yar qaado maslaxa iyo mafsado mafsadadiyaa badan maslaxadaas iskaga tag intaa mafsado ku dhici lahayd ha keenin maslaxada iska badaa maslaxadii iyo mafsadadii maslaxadii baa weyn mafsadadii waa yar tahay maslaxadii kor qaado maslaxadii markaa wahaakada shaygu hadduu maslaxo maxdiya uu yahayna de maslaxadiisii waaba la jideeyaa mafsado keliya haddii uu yahayna waa laga dheeraadaa dhinacaasa marka waxaa weeyaan ay kala tahay ayb mar walbana maslaxada iyo mafsadada sharcigaa lagu qiyaasaa miisaan waxaa u ah sharciga nacam shaygan waa mafsadaa ku jirta waa inuu sharcigu sidaa u sheego oo sharcigu qeexo ayb ama yacni mafsadadii dadkii iyo diintii iyo dadkii yacni iyo maalkii kuliyaadkii shanta ah inay mufsada ugu jirto in lagu ogaado ayb wa qaala tacaala alla waxau yihi infiruu socda khifaafan idinkoo fudfudud wathiqaalan iyo idinkoo culus wajaahiduu jihaada biamwaalikum ku jihaada iyo waanfusikum nafyaalkiinaba fii sabiili illaahi wa qaala tacaala alla wuxuu yihi in allaha ashtaraa ilaahay waa iibsaday min almuminiina uu ka iibsaday anfusahum nafafyaalkooda iyo amwaalahum maalyaalkooda biana lahum ljanna janno inay leeyihiin buu uga iibsaday yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillahi way ku dagaalamayaan fayaqtuluuna <coughs> way dilayaan wayuqtaluuna waa la dilayaa iyagana wacdan calayhi xaqaa wacada allaahu dalika ilaahay sidaabuu yaboohay wacdan yaboohitaan <coughs> xaqan wa xaqa daalika ilaahay arrintaa waa ka dhabeeyey xaqan <coughs> dhabnimo fi towraati towraat dhexdiisa ku yaboohay walinjiili buu ku yaboohay dhexdiisa walqur-aani qur-aanka dhexdiisa waman yaa awfaa ka oofin badan bicahdihi ballanqaadkiisa min allahi allayaa ka oofin badan <clears throat> fastabshiruu bishaaraysta bibeycikum ku bishaaraysta beyciinna aladii baayactum bihi a ilaahay kula mubaayacooteen wadaalika kaagaasina huwa alfawzu alcadiim waa liibaantii weynay wa qaala tacaala alla waxau yihi laa yastawii ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiyo min almu'miniina xaal ay mu'miniintii ka mid yihiin <coughs> kuwaasoo hayru ulidarari dhibka kuwa u saaxiibka aan ahayn <coughs> yacnii masinna kuwa fadhiyo oo jihaadkii ka fadhiyo oo mu'miniintii kamida hayru ulidarari kuwaasoo aan ahayn kuwa dhibka u saaxiibka ah darar waa indhooleyaalka iyo dadka jiran oo kale iyo waxyaabaha la lamidkaa ah. iyo walmujaahiduuna masinna kuwa jihaadayaan fii sabiili llahi ilahi jidkiisa ku jihaadayaan biamwaalihim iyo anfusihim maalkoodii naftooda fadala allahu almujaahidiina ilaahay wuxuu fadilay dheeraad siiyey almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim buu dheeraad siiyey cala alqaacidiina ka dheeraad siiyey kuwa fadhiyo darajatan darajo ka dheeraad siiyey wa kullan mid kastaa oo mu'miniinta ka mida kan jihaadka ku jiro yacnii tadawuca ugu jiro iyo midka yacnii fadhiyo waa jihaadkii hadda waxaa laga hadlaa fardu kifaayaha kii ahay waaye wa kulan mid kasta wacadallaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa mid wanaagsan jannuu ilaahay u yaboohay tu wanaagsan oo aayadda marka inuu fardu kifaaye yaha laga qaato muminiintii dhammaantood kan fadhiya kan kaleba waxaa layihi wacad allaahu lxusnaa wafadala allaahu lmujaahidiina ilaahay mujaahidiintiibuu dheeraad siiyey cala alqaacidiina ka dheeraad siiyey ajran ajri cadiiman oo weyn darajaatin buu dheeraad siiyey minhu xaggiisa ka aatay wamaqfiratan dembi dhaaf iyo waraxmatan naxariis wakaana allahu gafuura raxiima waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum ma idin tusaa calaa tijaaratin tijaaro tunjiikum idinka korinaysa min cadaabin aliimin cadaab idin xanuujiyo tu'minuuna billahi allaad rumaynaysaan warasuulihi baad rumaynaysaan oo tujaahiduuna fii sabiilillahi baa ku jihaadaysaan biamwaalikum maalayaalkiina wa anfusikum nafyaalkiina dalikum kiinaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum taclamuun haddaad tihiin kuwa og ayb yakfir lakum dunuubakum buu dhaafayaa alle wayudqilkum haddaa sidaa yeeshaan dunuubtiinii buu dhaafayaa wayudkhilkum waa idin gelinayaa jannaatin jannooyin tajrii ay qulqulaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaalo oo masaakina ayibatan iyo wuxuu idin geli oo masaakina ayibatan iyou idin gelinayaa oo masaakina meelo degmooyin la askumo dayibatan wanaagsan fii jannaati cadnin yacni kuwaasoo fii jannaati cadnin negida beeraheeda dhexdeeda ah dalika alfawzu alcadiim wa ukhraa iyo mid kaleo alla idin siinayaa tuxibuunaha aad jeceshihiin nasrun gargaar min allahi ilaah xaggiisa ka ahaaday wa fatxun furasho qariibun dhow wabashir u bishaaree almu'miniina mu'miniinta u bishaaree walaayaatu fi lbaabi kahiiratun mashhuuratun aayaadka baabkan ku saabsanna way badan yihiin waana caan ilaa culimmada qaarkood waxayba dhahaanba axaadiidta rasuulka salaada iyo jihaadka ugu badanba inta ay ka hadasho salaadda iyo jihaadka ugu badan maxaa yeeley jihaadkana noloshiisa waaba u badnaydba rasuulka caleyhi salaatu wasalaam salaadana maalinkii shan mar baa ugu yaraan la tukana marka axaadiidta inta ugu badan waxay u badan tahayba labadaas meelood wa ama alaxaadiidu axaadiidta fii fadliljihaadi kusoo aroortay fa akharu min an tuxsar in la koobaa wayba ka badan tahay nacam culamada qaarna fadaaishiisa keliya kitaabo ka alifeen qaarna fiqiga ku jiro kitaabada ugu fiicanoo fiquljihaadka laga alifana waxaa ugu fiican kitaab uu leeyahay ibn lmunaasif alqurtubi ibn lmunaasif alqurtubi kitaab laba mujalad ah weeyaan oo la yidhaha alinjaaz fi akaami fi axkaami aljihaad ayaa la yidhaahdaa alinjaad fi axkaami aljihaad alinjaad fi axkaami aljihaad ayaa la yiraahdaa waa laba mujalad fiqiga madaahibta dhan oo kusoo koobay xataa naam tarjiixaad iyo yacni waa ukala wuuna ukala sameeyey markaasoo axkaamta keliya badanaa xoog saara axkaamtau dhigaa axkaam aada u badan baana ku tacalluqda nacam maxaa yeelay dil baa ku jiro waxaa ku jira maal la qaadaayo maalkii qeybin buu u baahan yahay meel marka la qabsado axkaam bay u baahan tahay tiradii bay ka badatay axkaamtiisa yani wax yani maaha bayn cashiyatin wa duxaaha la dhamayn kara ma aha ayb laakiin isagoo kitaabkan hadda fadliga u guntan yahay fadaaishiisana ibnulqayim kitaab mashaa wuxuu ka alifa isaguna yani kitaabu isaganu ka alifay fi fadaail اljihaad naam ayb mashaaric اlashwaaq ayuu ka alifay naam fi eh, kitaab la yirahdo ka alifay isaguna naam وعn abi hurr عn abi hurayrata radي الlه عnه qاala suئla rasuul الlahi slى الlه عlيه alي wsلم أy اmli aضل أy اlأcmaali afضل acmaasha keeba ugu fadli badan qaala waxau yihi iimaan bالlahi alla oo la rumeeyo wa rasuulkiisa oo la rumeeyo qiila uma maada maxaa ku xigaa la yidhi qaala aljihaadu fii sabiili illahi uu yidhi qiila uma maada qaala xajun mabruur xaj lagu baarinimo sameeyey muttafaqun calayhi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah ayu lcamali axabu ila allah camal ilaahay xaggii agtiisa keebaa loogu jacayl badan yahay qaala asalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeeda lagu tukado qultu uma ayu qaala biru lwaalideyn labada waalid oo loo baarinimo falo qultu uma ayu qaala aljihaadu fii sabiili illah muttafaqun calayhi labada xadiidba marka rutbada oo ku jira jihaadkay tusayaan wacan abi darin radi allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah ayu lcamali afdal qaala aliimaanu billahi waljihaadu fii sabiilihi buu yihi muttafaqun calayhi wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal laqadwatun kallahaad fii sabiili llahi jihaad dhexdii lagu kallaho aw rawxatun ama caraabo jihaad yacnii dhexdiis lagu caraabo alqadwatu waa sayru awali nahaar maalinta awalkeeda socodka la socdaa la yihahdaa alrawxatuna waa caraabada gelinka dambe duhurkii wix ka dambeeya socodka la socdow khayrun way ka kheyr badan tahay min addunyaa addunya iyo wamaa fiiha wax ku dhex jiro muttafaqun calayhi ayb lagadwatun aw rawxatun fii sabiili illahi buu yiri jidkii alle fii sabiili illahi marka haddii la idlaaqo wax kale maan jihaadkan baa loo jeedaa nacam ayb axaadiidta marka wax kale ku dhici maysa nacam keliya waxay ku dhacaysaa wafii sabiili illahi haddii lagu idlaaqa sharciga waxay ku dhacaysaa un keliya jihaadkaas nacam aan soo tacriifinay laqadwatun kallahaad fii sabiililah lagu kallaho ilaahay jidkiisa dhexdiisa aw rawxatun ama caraabo khayrun way ka khayr badan min addunya adduunye iyo maa fiiha wax ku dhex jira muttafaqun calayhi wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaala ataa rajulun rasuul allahi sala allahu aleyh waali w nin baa nebiga u yimid faqaala waxa uu yihi ayu naasi afdal dadka keebaa ugu fadli badan qaala waxauu yihi muminun mu'min baa ugu fiican dadka muminkaas oo yujaahidu la jihaadaya binafsihi iyo wamaalihi iyo maalkiisaba fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa kula jihaadaya dhexdiisa mumin naftiisa iyo maalkiisaba ku jihaadayo qaala huma man yaa ku xiga ayuu yidhi qaala waxauu yidhi muminun fii shicbin muminun mumin baa ku xigo fii shicbin buur dhexdeed ahaaday oo min ashicaabi buuraha ka mid mida yacbudullaha alla caabudaayo wayadacu nnaasa dadkana ka tegaayo min sharihi shartiisa kala tegaayo iyo marka zamanku uu zaman fidno noqdo ninkii inta iska baxo buuraha tago ari isaga raacdo oo markaa dadkana muslimiintana shartiisa ka dheereeyo ka ilaaliyey qofka labadaa nin baa dadka ugu fiican muttafaqun caleyhi ayb xadiidku marka waxau tilmaamayaa marka kan ugu horeeya labadooda weliba inuu yahay muminka naftiisa iyo maalkiisa jidka alla kula jihaadayo marka muminka naftiisa iyo maalkiisa alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka markuu sheegayo maraatib afara ayuu jihaadka u qeybiyaa jihaad nafta lala jihaado jihaad shaydaanka lala jihaado iyo jihaad yani waxaa weye munaafiqiinta lala jihaado iyo jihaad kufaarta lala jihaado waxa dhanna wuxuu isugu soo koobayaa jihaadka nafta lala jihaado iyo shaydaanka qofkii ku yacni ku dadaalo oo naftii iyo shaydaanki hadduu ka adkaado qofka midka kalena wuxuu sheegayaa in yacni aada ugu fudud yahay maxaa yidhi adiga cadowgaaga laba waa cadow khaariji ah iyo mid daakhili ah waa cadowgaaga waa inaa ogaatid daad cadowgaagi ogeyn waxba ma jihaadi kartid nacam cadowgaagi waa laba nooc midna banaanka waa midna waa gudaha cadowga daakhiligaa ah waxaa ugu weyn nafta iyo shaydaanka shaydaanka waa ku waa ku dhexgelaya asaga nacam int soo uu ku dhexgeli karaa nacam saan marar badanba sheegnay nafta iyadoona waxba iska jeceshahay allaale wixii yacnii shahwo ah oo naar lagu galayo waa jeceshahay inaad ka celiso marka waa inaad marka iyada yani cadow inta ka dhigata la dagaalanto ayb marka kuwa kale marka munaafiqiinta iyo yacni gaalada iyo waa cadow banaanka cadow khaariji ah waa kan daakhiliga markaa kasoo adkaato kan banaanka waa ka adkaan kartaa oo fududiya in laga adkaado midka banaanka laakiin kii daakhiligiiyo kugu xoog badan adoo gudihii laga haysto kan banaanka sa isaga celisid waa dhib badan tahay nacam ayb sidaa darteed wuxuu leeya nafta markuu ka hadlaayo labadaada kalxanay ku dhex jirtaa cadowgii halkan ku jira marka cadowgii halkan ku jiray hadduu kaa awood badan yahay mid meel kale jooga yani ma ka awood badinaysid ayb marka waa in intaasba la laysku keenaa buu leeyahay naam macnuhu meesha ku jiraana dabcan waxay tahay waajibna wada saa waajib yacni qofka saaran weeyaan naftiisa inuu la jihaado daacada kula jihaado shaydaan inuu iska celiyo oo dikriga ilaahay iyo yani isticaadadii sharciga ahayd iyo ka fogaanshadiisa inuu kula jihaado munaafiqiinta iyo yani kufaartana uu la jihaado afartaba yani waa waajib adiga ku saaran maaha yani haddii midkaan nafta haddaad dayacday maaha in kuwa kale ay kaa dhacayaan ma aha kuwa kalena inay kaa dhacayaan maaha wixii adiga sababkaaga ku qaldamo adaa sababkeeda iskale nacam wixay sababtaada ku qaldanta adaa iskale sababteeda waa in sidaa marka loo ogaado waa nacam bacdi naas waxay kuleeyihin nafteennaba anaga kamaba adkinba maxaa kalaan samay karnaa nacam de naftaada inaad ka adkaan weyso makuu ruqsaynayso cadowgii banaanka inaad ka adkaan weysa naftaadii ka adkaan weysa isu sababtay marka cadowgii khaarijiga inuu kusoo gacanta kugu dhiga hadda adi isu sababtay labadaba inaad ka takhalustaa lagaa rabaa markaa nacam ood naftaadiina la jihaado cadowgaas kalena la jihaado fii waqtin waaxid nacam ay aad la timaado nacam dadkuna marka dabcan diinkii iyo thaqaafadoodii iyo ilaa yacni munaafiqiinta iyo waxaasoo kale iyo shubahda waxaa ugu badan yacni labada cadow cadowga khaarijiga laftirkiisa laba usluuboo ku yimaada laba hab cadow ku imaada yacni hub iyo iyo iyo iyo yani iyo dareys ku imaada cadow yacni qalabkiisa isagoo wata iyo hubkiisii kugu yimid iyo cadow afkaartiisii ay kuu timid nacam ayb daa'iman mar walbana milatariga afkaartaa kasoo horeyso nacam ayb haddaan afkaarta marka hore marka aynan dadku ka tallaalnayn oo afkaarta laftirkeeda aan laga celinin oon afkaarta munxarifka la barin inay xuntahayna la ogeysiinin oo diin lagu qancinin dadka wax cadowgan kale waa sahlan yahay nacam cadowgan maalin walba yani qoriga haysta isaga waa sahlan yahay meesha yani geed ka baxay iskama ma ahan laakiin afkaartaa ka xun laakiin afkaarta ayaa ka daran marka waxaa weeyaan dadki islaamka haddii laga dhigto meel yacni eh, qashinqub haddii laga dhigto oo fikir kasta oo munxarifa meesha un la keeno maalna lagu bixiyo weliba nacam lacag badan baa lagu bixiyaa nacam afkaaraha inxiraafka oo ku jiro oo dadka diinta looga fogeeyo lacag fara badan baa lagu bixiyaa nacam hadhow marka dadkii afkaartaasaa ka buuxsamayso khalaas waa u dhamaatay marka calaa sabiili lmithaal waxa ugu yar haddaan tusaale usoo qaadana waxay tahay hadda dadka muslimiinta hadday abaaro ku dhacaan haddii yacni ay ku dhacdo kaaritho oo cadow yacni dhib u geystay oo dhibaato xoog badan oo xanuun badan u geystay haddaad aragto dadkii muslimiinta marka lasoo saaray hadlaayaan fiirin haalibuhum markay hadlaayaan waxay leeyihiin yacni beesha caalamkay sheegayaan nacam ay adduunkaa naga soo gaaro war dhibkaanaan haysto war beesha caalamka war adduunkii saan waay yani qofkaa laba dhibba waa haystaa cadowgiisiina ma yaqaano xaqiiqatan dhibka labaadoo haystaa waxa ay tahay allihii la rabay inuu u cararo fafiruu ila allah lnam fafiruu ila llah towxiidkiisii nuqsaanaa ku jirto waxay ahayd inuu ilaahay subxaana watacaala cuskado markuu ilaahay cuskado intii tabar ilaahay wuxuu siiyeyna ou isku dayo waxa waa ka qaalib noqon karaan laakiin abaar iyo dhib iyo wax walba markuu yimaado haddii loo qeyshanayo adduun un oo alla aan loo qeyshanaynin khalaas marka ilaahay mu'minku wuxuu wax ku yahay taageerada ilaahay subxaanahu watacaala haddii taageerada ilaahay adig aada ka maarantayba oodan sheegayninba waa kuu dhamaatay ayb dadka qaarkoodna diintu ay ka tagaanayba ka raadiyaanba kheyrkaba nacan dhibkan waxuu noo haysta wuxuu kuleeyahy waa dadka kale lama dhibo dhib ma haysto ayuu kuleeyahay nacam inaga islaamka aan nahay waayo dhibkan diinta baan ka baxaynaa marka waayahay taa iyaduna ma fiicna qofku yacni inuu islaam waxaan lagula dagaalamo hadday islaamnimadii ay yihiin waa wax fiican oo in laga faramaroojiye la rabo inuu bixiyo marka ma aha inuu ku fara adeyga ayb marka taa laftirkeeda jihaadkaay marka kamid tahay afkaaraha qaldan oo lagala dagaalamo dadka muslimiinta nacam oo la yidhaha afkaarahan waxay idiin keenayaan dhibaatadaas iyo dhibaatadaas oo kitaabka iyo sunnada lagu lagu yacni lagu waxbaro dadka marka taa wax lagu baro wax waa samay karaan taasna dabcan mas-uuliyadda ugu weyn culimaday saaran tahay nacam ayb culimada iyagaa laga rabaa inay intay waaqicana fahmaan diintan iyaga ay aqoon iyagaa aqoon u lehe labadaas intay isku daraan dadkan marka ay thaqaafo iyo waxbarid ay siiyaan hadaanay siinin ayaga laftirkooda waxaa waa ku dambaaban dhibka ka yimaadana ayagoo taabana nacam sida haddaba loo jeedaba nacam mutafaqu calayh xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ribaatu yowmin maalin heegankeed fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu ahaado khayrun khayrun way ka khayr badan tahay min addunyaa addunya wamaa caleyha wax ku dhex jiro maalin oo ilaahay jidkiisa loo xabisnaado ribaadku wuxuu kamid yahay acmaasha jihaadka mid kamid a ah. muraabadada muraabadaduna waxay tahay meelaha yani dhufaysyada ah muslimiinta ee gaalada ay kaleeyihiin yani dhufayska u ka jiro ama yacni xuduudaha ah in ciidan meeshaa joogo oo halkaas marka ku xabisan oo dadkaas muslimiinta iyo yani dhulkaas muslimiinta difaacooda u xabisan muraabadadu marka ajrigeedu aad bay u weyn tahay cadaabulqabriga qofka waxyaabaha uga koray ka mid tahay nacam oo uga badbaado sida axaadiidta soo socoto u sheegi doono ayb walidaalika culammadii waaweynaa qaar badan oo a waa ah ku dadaali jireen abu isxaaq alfazaari iyo abu isxaaq alfazaari iyo oo kale iyo cabdullahi ibn lmubaarak iyo nacam meelahaas oo kale marka waxaa weeyaan dadka meesh meelahaas jooga ayay ayagu cilmiga ugeyi jireen meeshooda ugu geyi jireen nacam abu isxaaq alfazaari iyo kale waxaa la sheegay thaqriga dadka joogo waa ka bixi jira haddou arka dad munxarifiin oo ictiqaad qaldan iyo wax qariban wato oo kale iyo waa ka toosi jiray kii kalena wuu ka bixi jiray meesha siiro ayuu qoray maqaazi ayuu leeyahay maqaasidiisa maqaasida ugu qiimaha badanay kamid tahay abu isxaaq alfazari ibnulmubaarakna sidoo kale wuxuu yihi marka ribaadu yowmin maalin heegankeed fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu ahaada heegan dhexdiisa khayrun way ka khayr badan tahay min addunyaa wamaa calayha wa mowdicu sawdi axadikum midkiin jeedalkiisa meel la dhigo oo kale oo min aljannati jannadii kamida khayru min addunya addunya waa ka kheyr badan tahay iyo wamaa caleyha wax dul saaran jannada yacni jeedal in la dhigo wax la eg jeedal wax la eg oo jannada dhexdeeda ah iyo adduunyadii wax ku dhex jira ka kheyr badan warawxatu caraabada iyo ruuxu hal cabdu addoonka uu caraabayo fii sabiili sabiililah ilahi jidkiisa aw ilqadwatu ama kalahaada khayru min addunya addunya waa ka kheyr badan tahay wamaa caleyha wax ku dhex jiro muttafaqun caleyhi wacan salmaana radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul ribaatu yowmin waleylatin heegan maalin iyo habeen khayru min siyaami shahrin wa qiyaamihi bil soonkeed iyo qiyaamu leylkeed waa ka khayr badan yahay hal maalin iyo hal habeen oo heegan lagu jiro oo meel dhufaysa heegan laga galo iyo in bil la soomanaado oo salaatuleyl loo taagnaado waxaa khayr badan halkaas habeen iyo halkaas maalin maxaa yeele soonka nafcigiisu qofka unbuu waayo bis soonka qofka sooman unbaa nafcigiisa oo usoo laabanaya iyo intifaaciisa laakiin ninkan dhufayska ku jira ummad dhan baa ku jiifta nacam dadaa cibaadeysanaayo isagay ku cibaadeysanayeen nacam dhiiggiisii dadaa yacni waxaa weeyaan dad baa kan sooman iyo kan salaatuleylka tukanaya xataa iyo midka iska shaqaysanayo iyo dadka waayeelada iyo dadka yani hawaanka iyo kulli waxay ku jiifaan bacd allahi waxaa weeyaan qofkaas marka camalka nafcigiisa ou mutacadiga yahayna waa ka khayr badan yahay midka nafcigiisu qaasirka qofka uu ku yahay wa in maata fiihi haddii uu dhinto isagoo muraabadada ku jira haddou dhinto jaraa calayhi camaluhu camalkiisa u soconaya alladii kaana yacmalu ou samayn jiray isagoo ribaadkii ku jira hadduu dhintana camalkiisii ou samayn jiray adduunka marku joogo waa iskaga socdaa isaga camalka go-aaya ma leh meeshii wuu ku dhintay ribaadkii marka camalkiisii oo adduunyada uu ku samayn jiray baa u socdo waa u soconayaa ayb wa ujriya caleyhi risquhu risqigiisana waa loo dareeriyaa wa amina waa ka nabadgalaa alfataana wa amina waa ka nabadgeliyaa alla subxaanah watacaala alfataana yacnii su-aasha qabriga midka yacni qabriga wax ku fidnaynaya wax ku su-aalayo malaaigta igta cadaabulqabriga sameyneysan ilahi oo ka badbaadinaya rawahu muslim fataan marka waxay tahay yani waa su-aasha labada malag iyo cadaabkooda ilahi waa ka badbaadinaya fadaaisha marka muraabadadii marka waa sidaan maxaad umalaynaya marka qitaalka isaguna nacam marka muraabadada waa ka dhib badan tahayba yani qofku inuu heegan ku jiro in la dagaalamo lakala tago dagaalka waxaa dhici karta saacad keliya inuu iska socdo laakiin heeganka qofka iskaga jira maanta dhan maslaxadiisii iyo dantiisii wixiisii dhan wuxuu usoo tirtiray usoo baabi-iye halkaas u fadhiya waxaa weeyaan maslaxadaas islaamka iyo muslimiinta mutafaq rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey qofku marka qofku marka haddii u qofka saasoo kale ah dadku yacni acmaashooda horena waa u sheegay dadka acmaashooda wixii ka daahiro ayaan inaga leenahay wixii ka muuqdaan leenahay wixii u qarsoon ilaahay ba yaa yaqaano qof marka daahirkiisu sidaan ah oo sidaas ku dhintay daahirkiisa waa in khayr loo rajeeyo oo adiga yacni aadan ku mashquulin isaga caydiisa aadan mashquul ku ahayn nacam ayb dad marka iyaga waxaa iska jira mashquul ku ah yacni dadkaas un yacni magac u bixintooda iyo qaabdarro ku tilmaankooda iyo waxaasay mashquul ku yihiin nacam haddii camalkii adiga aadan la imaanin ooda adigii samayninba haddana kii sameeyey waxba ha ka sheegin oo faraha ka qaad iska daa nacam anigu waxaan ka hadlayana waa cadiyiina waxaa weeyaan waa qof daahirkiisa islaamka difaacidiisa ku dhintay muraabadahaas oo islaamka ugu jira dhufays islaam difaacayo qofkii la dilay ee sidaa ku dhintay xadiidka uu tilmaamayo kaasaan kaasaan ka hadlaa nacam muslimiin iyo gaalo dagaal ka dhexeey nacam ayb kuwa qabiiliga ka hadli maayo nacam kuwa soomaaliya ka dhexey jiray qabiiliga ahay kaas ma joogno nacam kaa ka hadli maayo marka wuxuu yihi rawaahu muslim wacan fadaalata bni cubaydin radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal kullu meyitin meyit kastaa yuktamu wawaxaa yukhtamu calaa camalihi camalkiisa waa la daboolaa waa la gebagebeeyaa ila almuraabita kan muraabidka oo dhufayska ku jira ma ahani fii sabiili llah ilaahay jidkiisa ugu jiro fa inahu isagu yanmii lahu camaluhu camalkiisa waa kordhaa ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro wa yu waa laga nabadgeliyaa min fitnati lqabri qabriga fitnadiisa rawaahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi waqaala xadiidun xasanu saxiix ayb qof kastaa camalkiisa waa la khatimaayo waa la daboolaa ilaa muraabitka ma ahani asagoo camalkiisa asoo dhintayba u socdaa haddana u siyaadaya wacan cuhmaana radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali w salam yaquul ribaatu yowmin fii sabiili illaahi maalin ilaahay jidkiisa lagu xabismo oo qofka uu heegan galo khayru min alfi yowmin kun maalin way ka kheyr badan tahay fima siwaahu waxay kasoo haro min almanaasili ah rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama tadamana allahu ilaahay waxau damaanad qaaday liman kharaja qofkii baxo fii sabiilihi jidkiisa ku baxo laa yukhrijuhu xaal ounan bixinaynin ilaa jihaadun jihaad fii sabiilihi uu ku jihaadaya jidkayga dhexdiisa maahe wa iimaanun rumayn bi aniga uu rumaysan yahay wa tasdiiqun rumayn birusulihi uu rumaysan yahay fa huwa daaminun fa huwa alla isagu daaminun fa huwa daaminun calaya fa huwa isagu daaminun ay madmuunun ku loo damaanay waay calaya aniga korkeyga loogu damaanay oo aan aniga u damaanad qaadayo an udkilahu ljanna jannadii inaan geliyo <coughs> <coughs> waxaa dusheeda loogu damaanad qaaday jannadii inaan geliyo ow amase urjicahu inaan soo celiyo ilaa mansilihi gurigiisii alladii kharaja minhu oo ka baxay bimaa naala maca maa naala lala qabo wixii uu helay lala qabo oo min ajrin ajri ah aw haniimatin ama haniimo ah laba unbay mid ama jannada geliyo ama soo celiyo gurigiis u soo celiyo isagoo nabad galay isla markaana ajrigiisii ama haniimadiisii iyo wato waladii nafsu maxamedin biyadii baan ku dhaaranayaa macbuudkan nebi maxamed naftiisa gacantiisa ay ku jirtee maa min kalmin maa min kalmin dhaawac ma jiro yuklamu la dhaawacayo qofka fii sabiili illahi ilahi jidkiisa lagu dhaawacayo ilaa jaa-a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanaya dhaawacaasi ka hay-atihi hay-adiisii oo kale isaga oo ah yowma kulima maalintii la dhaawacay lownuhu lownu damin midabkiisu waa midab dhiig wa riixuhu riixu miskin caraftiisuna waa caraf miski qofka yacni la dhaawacay dhaawacaas eh, ku dhintay yani jihaadkii ku dhintay iyadoo marka dhiiggu uu ka burqanayo qiyaamihii imaanayaa si markaati dadka hortooda ugu noqdo dhiiggii oo ka burqanayo midabkuna uu midab dhiig yahay carabtuna ay caraf miski tahay waladii nafsu muxamedin biyadii baan ku dhaaranayaaye lowla an ashuqa calaa ummatii lowla almashaqatu mashaqa haddaanay jiri lahayn cala lmuslimiina muslimiinta dushooda ahaanayso maa qacadtu ma fariisteen khalfa sariyatin ilaala daba gadaasheed intaan ilaala diro ma fariisteen aniga nabigu saasuu leeyahay ilaaladaas oo taqzuu fii sabiililahi duuleysa ilaahay jidkiisa abadan weligay ma aanan fariisteen <clears throat> walaakin laa ajidu heli maayo aniga buu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam sacatan wax muslimiinta iga deeqaanan helaynin yani haddaan anigii mar walba ma bixi karo uu leeyahay yani muslimiintiibaa baahi badan ii qabto naam saasuu leyahy rasulka sal l slam fa axmilahum marka aan qaado walaa yajiduuna ayb walaa yajiduuna heli maayaan iyaguna sacatan wusci ay aniga igaga maarmaan wayashuqu calayhim waxaa dhibaya an yatakhallafuu canii an yatakalafuu inay yani haraan canii aniga ay iga haraan baa dhibaysa ayaguna haddaan aniga mid walba mar walba baxa ayagiina inay iga haraan ma jecla oo way raacayaan inay baxaan bay jeclaanayaan marka naam waladii nafsu muxamedin biyadii baan ku dhaaranayaaye lawadidtu waxaan jeclaysa an aqzuwa inaan duulo fii sabiililah ilahi jidkiisa fauqtala la idilo uma aquwa aan duulo fauqtala la idilo uma aquwa aan duulo fauqtala la idilo rawahu muslim warawa lbukhaariyu bacdahu buu weriye alkalmu aljarxu weyaan wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa min makluumin mid la dhaawacaa ma jiro yuklamu fii sabiili lah ilahay jidkiisa lagu dhaawacaa ilaa jaa yowma alqiyaamati waa imaanayaa maalinta qiyaamaha wakalmuhu yudmaa wa kalmuhu dhaawiciisa iyada oo yudmaa laga dhiigeynayo allownu lownu damin wariixu riixu miskin muttafaqun caleyhi wacan mucaadin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal man qaatala qofkii dagaalamo fii sabiili lah ilahay jidkiisa ku dagaalamo min rajulin muslimin min rajulin nin muslimin muslim ah fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed nacam fuwaaqa naaqatin alfuwaaq waxaa la yidhaahdaa hasha marka la maalo cabaar yar loo kaadiya marka labaad haddana la maalo nacam ayb inta udhexayso fuwaaqa naaqatin naam xigsiin soo lama dhaho nacam ahay kale saas kale dhihi jirin ayb fuwaaqa naaqatin intaa in la eg yani waqtigaas labada maalis udhexayso wajabat lahu ljanna janna u waajibtay intaas in la eg bis nacam wakti aada u gaaban waay nacam hashii laba labada laba jeer maalisteeda inta udhexaysa waqtiga udhexeeyo yacni waxaa weeyaan eh, qofkii dagaalamo ilaahay jirtiisa ku dagaalamo ajrigan buu helayaay wajabat lahu ljanna janna u waajibtay waa ilaahay dartii marka u dagaalamo waa inta caanaha kale ay soo gelayaanay godlanaysa nacam waman jurixa jurxan waman jurixa qofkii la dhaawaco jurxan dhaawac fii sabiililah ilahi jidkiisa ow nukiba nakbatan aw nukiba ama la musiibeeyo nakbatan musiibaa ku dhacday ilaahay dartii usoo gaartay fa inahaa iyadu tajiiu oo jihaadkii dhexdiisa ayaa musiibo kusoo gaartay fa inahaa tajiiu way imaaneysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ka aqzari maa kaanad ka aqzari maa in intii ugu badnaan badnayd oo kaanad ay ahayd yacnii mar markii ay ugu qiimaha badnayd oo ugu fiicnayd iyadoo ahay imaanaysaa lownuhaa azacfaraan midabkeedu waa zacfaraan oo riixuhaa miski riixdeedana waa miski oo kale rawaahu abu daawuud watirmidiy qaala xadiidun xasanu saxiix waan abi hurayrata radia allahu canhu qaal mara rajulu min asxaabi rasuulillaahi nin asxaabtii rasuulka kamidaa ah soo maray bishicbin buur ayuu soo maray ashicbu waa buurta dhexdeeda meesha karinta oo kale ah buurta jidka dhe fiihi dhexdiisu ay tahay cuyaynatun il yar min maa in biyo cadbatin macaan faacjabathu way cajab gelisay faqaala waxau yihi low ictazaltu nnaasa waa socdeen meel buura bay mareen meeshiio marka biyo yar ay fadhiyaan il biyo macaan bau arkay faqaala markaasu wuxuu yihi low ictazaltu nnaasa dadka haddaan ka dheeraan lahaa fa aqamtu aan iska nagaan lahaa fii hada shicbi buurtan meeshaan yani goshaan yarta haddaan iska joogi lahaa walan afcala samayn maayo xataa asta'dina rasuulallahi ilaa annabiga kasoo idin dalbado way fiicnaan lahayd buu ley haddaan meeshaan iska dego biyahan iska iska waa fiicnaan lahayd laakiin ma sameynayo ilaa aan nabiga istiidaan weydiisto saxaabadu marka saanay ahayn fadakara fadakara dalika lirasuulillahi buu u sheegay sala allahu alayh waali wasalam faqaala waxa uu yihi laa tafcal sidaa ha samaynin fa ina muqaama axadikum midkiin negidiisa fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa uu ku neg negi yahay yaa afdalu ka fadli badan min salaatihi salaadiisa fii beytihi uu ku tukado sabciina caaman toddobaatan sano midkiin inuu dadkan jihaadaya ku dhex jiro yani fa ina muqaama axadikum fii sabiili illaahi midkiin negida ou negi yahay ilaahay jidkiisa oo ku negi yahay oo ku dhex jiro yaa wuxuu ka khayr ka fadli badan yahay salaada uu gurigiisa ku tukado toddobaatan sano alaa tuxibuuna sowma jeclidiin an yakfir allaahu lakum alla inuu idin dhaafo wayudkhilakum ljana jannada idin geliyo uqzuu fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku duula man qaatala fii sabiili illahi fuwaaqa naaqatin qofkii ilaahay jidkiisa ku dagaalamo fuwaaqa naaqatin hal xigsiinteed oo kale wajabat lahu ljanna janna u waajibtay rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan walfuwaaqu maa bayna alxalabatayni labada maalis inta udhexaysa waay wa canhu qaala qiila yaa rasuula allah maa yacdilu ljihaada fii sabiili illah ilaahay jidkiisa oo lagu jihaada maxaa u dhigmo acmaasha yacni jihaadka maxaa u dhigmo oo lamid ah qaala waxau yihi laa tastadiicuunahu ma awoodi kartaan buu yihi camal jihaad u dhigma ma awoodi kartaan buu yihi fa acaaduu caleyhi waa ku celiyeen maratayni aw halaatan waxaa laga qaadan marka saxaabadu inay aada u jeclaayeen inay ogaadaan acmaasha fadaaisheeda waa ku celiyeen marka laba ama saddex jeer kullu dalika yaquulu markasta wuxuu dhahayaa laa tastadiicuunahu ma awoodeysaan uma qaala markaasuu nabigu waxau yihi mathalu lmujaahidi midka mujaahidka jihaadayo fii sabiili illahi ku jihaadayo ka mathali saa'imi mid soomanoo kale waay alqaa'imi ee taagan habeenkii alqaaniti ee akrinaayo biaayaat illahi ilaahay aayaadkiisa yacni akrinayo ama ku camal falayo ama u taagan alqaaniti taagan biaayaat illahi ilahay aayaadkiisa ku taagan laa yafturu aan daalaynin min siyaamin soon aan ka daalaynin walaa salaatin salaad aan ka daalaynin xataa yarjica ilaa u kasoo laabto almujaahidu mujaahidka fii sabiili illahi <coughs> yacnii ninkan intau maqan yahay in la eg oo kale haddaad maalin walba soonto habeen oo dhanna salaatuleyl u taagnaato qur-aan ku aqriso taasaa u dhigantu yiri taasna ma awoodi kartaan buu yiri nabi sal l slam wafii riwaayati albukhaariyi ana rajulan qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah dullanii calaa camalin itus yacdilu ljihaada u dhigma jihaadka qaala waxau yihi laa ajiduhu ma helaayo buu yihi uma qaala hal tastadiicu ma awoodeysaa idaa kharaja almujaahidu hadduu baxo mujaahidka an tadkhula inaad gasho masjidaka masaajidkaada fataquuma aa istaagta walaa taftura aadan daalin watasuuma aa soonta walaa tufdira aadan afurin faqaala waman yastadiicu dalika oo yaa awoodayo rasuulka ilaahi saas ma awoodeysid marka ma gaaraysid marka wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal min khayri macaashi nnaasi dadka noloshooda waxa ugu kheyrka badan waxaa ka mid a ah lahum iyaga rajulun nin mumsikun ku dhegan oo haysto bicinaani farasihi faraskiisa xakamihiisa fii sabiililah ilaahay jidkiisa ugu dhegan yadiiru waa duulayaa calaa matnihi ratiga faraska dushiisa ku duulayaa kulamaa markastoo samica uu maqlo haycatan cod aw fasacatan ama argagax weerar daara caleyhi waa ku duulaya faraskiisa yani dadka waxaa ugu fiican nin faraskiisa xakamihiisa haysto meeshii ou ka maqlo cod jihaadba waa ku duulaya waa aadaya nacam ayb kulama kulamaa samica haycatan aw fasacatan daara caleyhi yabtaqii wuxuu raadinayaa ou dalbaya alqatla dil walmowta iyo geeri buu raadinayaa madaanahu meesheeduu ka raadinaya nacam ayb isaga isdilaya macnaheeda maaha waxaa weeyaan geeridii meesheeda hadduu mar walba taagan yahay de qatli iyuu raadinayaa nacam qofku inuu yacni raadiyo yani ilaahay jidkiis inuu yani u siiyo yani shahaado uu ku siiyo inuu raadiyana ma xumo nacam ayb bal wax fiican weeyaan ow rajulun ama nin fii qunaymatin aryar ku dhex jiro fii ra'si shacafatin buur dusheed korkeed ah min haadihi shacafi buurahan tan ah ah ow batni waadin ama waadi calooshiis tog yani gudihiis oo min hadihi lowdiyati togagaan ah yuqiimu salaata salaada oogayo wayuti zakaata zakada siinaayo wayacbudu rabbahu rabbigii caabudaya xataa yaatiyahu lyaqiin ilaa geerid uga timaado laysa min annaasi dadka ka mid ma aha ilaa fii khayrin khayr unbuu ku sugan yahay kaasi midkaas yacni dadka kuma jiro ilaa khayr buu ku sugan yahay rawaahu muslim xadiidkan wuuna soo maray wacanhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam qaala ina fi ljannati jannada dhexdeeda waxaa ah mi-ata darajatin boqol darajo acaddaha allahu ilaahay oo u diyaariyey lilmujaahidiina mujaahidiinta fii sabiili illaahi maa bayna maa beyna darajateyni labada darajo inta u udhexayso kamaa bayna asamaa'i waalardi dhulka cirka inta udhexaysa boqol darajo jannada a ilaahay mujaahidiinta u diyaariya laba kasto iyaga kamidana dhulka ay cerka intay isu jiraan isu jiraan rawaahu lbukhaariyu marka ninka mujaahidka waa ka tegay dadka waa dhaafayba nacam dadka intiisa kale waa dhaafay wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man radiya billaahi rabban qofkii ilaahay rabbi uga raalli noqday rabbinimo wabilislaami diinan islaamkana diin ugaga raalli noqday wabimuxamedina rasuula nebi moxamedna rasuulnimo uga raalli noqday wajabat lahu ljanna janna waa u waajibtay ayb markaa ilaahay rabbi allah aada rabbi rabbinimo uga ugaga raalli noqonaysana waxaa weeyaan marka inaad awsaaftii ou lahaa alle ee rububiyada ahayd inaad yani waxaa weeyaan la timaado hogaansankeeda iyo yani eh, iyo camalkeedi ood alle ugu hogaansantido uqirtid rabbinimadaas wabilislaami diinan islaamnimadiina mabda diin lagu dhaqmo wax lagu noolaado ayuu islaamnimadii raalli uga noqday lama rabo yani islaamnimada waa ku dhalanay waana ku guursannay lama rabo taas nacam odayaalka qaar ay sheegaan islaamnimada waa ku dhalanay waana ku guursanay hadda maa naloo sheega waana ku dhalanay waana ku guursanay wax kale male islaamnimada wax kale waxba kama gasho manaa kaas islaamnimadii raalli kuma noqonin marka maxaa yeele haddaad ku dhalatay fiican tahay islaamnimada aad ku guursatay way fiican tahay laakiin islaamnimadii ku dhaqanay u baahan tahay soo maaha oo qofkii marka waa inuu la yimaadaa marka wax islaamnimada ay faraysa inta tabartiisa inuu la imaado oo markay joogto yacni odayga baadiyaha iyo joogo garta iyo waxaas loo geysto xeer iyo sharcigaa jirow kuleeyahay nacam garta markay joogto xeer iyo sharci sharci culimmada iska leho kuleeyahay wixii sharci iyo ku saabsan xeerna odayaalka xeer beegtiga iskale nacam saas u akrinaa nacam waxaas xeer iyo sharci waxba isma dhaamaan nacam xeer iyo sharci iyo qaanuun waa un isku mid waa kelimaad isku mida waa nacam ilaahana iskale nacam in ilxukmu ilaa lilaah xukunka ilaaha iskale alaa lahu lkhalqu waalamru abuurista ilaahay baa iskale maamulkan ilaahayna u daysid waay nacam ayb kan siyaasiga ah haddii la yidhaha war diinta islaamka waxaa lagu xukumo mayow kuleeyahay nacam diinta waa ku dhalanay annaga maana loo sheegay waa ku dhalanay waana ku dhaqanay ku dhaqanka kale soo maaha kaleo yacni eh, maxaa maxkamadihii in la geeyo diintii oo yani waxa dadka maxkamadaha yaallo lagu xukumo inay noqoto sharciga islaamka maya mayuu leeyahay taasna waqtigeedii lama joogo taas marka saas lama rabo wabi muxamedina rasuula nebi maxamedna rasuul uga raalli noqday asaguna waxaa laga rabaa inuu nebi maxamed rasuul haddaa uga raalli noqotay hadday iskhilaafaan hadalkii rasuulka ee hadalkaaga rasuulka hormari shiiqaaga rasuulka hadalkiisa hadday iskhilaafaan rasuulka hadalkiisa hormari lama rabo yacni kii rasuulka maanta dhan in macno loo raraadiyo iyo qiil loo raraadiyo hadalka shiiqana inta in la saarta cala ra-si laga dhigto tan iyadana waxay ku socotaa waxaa waxaa weeyaan dadka ayagoo arkaayo xadiidka rasuulka ka tegaya oo hebel saasuu yiri keliya rabo haddii ilaahay waxuu kugu adoonsadaa hadalkii rasuulka inaad qaadato hadalkii rasuulka a u jeedid meel cidlaa inaa uga tagta ma aha culummada islaamkana saasay ahayn imaamu shaafici raximahullah waa tii laga wariyey inuu yiri ajmaca ahlulcilmi waxay ku ijmaaceen ana man istabaanat lahu sunnatun min sunani rasuuli illahi sal l ly slama laa yadacha liqowli axad waxaa lagu ijmaaca yani qofkay sunna u cadaato inuunan uga tegin qof warkiis laa shaafici hadalkiisa inaada uga tegin walaa maalik hadalkiisa walaa axmed hadalkiisa walaa abu xaniifa walaa hayruhu marka in ilaahay looga cabsado qabriga marka adiga lagu geeyo nebiga unbaa lagu su-aala nacam ma raacday mase ma raacin culimada wasiilo waay marka culimada iyagu waxay yihiin waa wasiilo oo nebigii xadiidkiisii ayagaa nooga keenaayo fahamkiisii ay nooga keenayaan laakiin hadday ayagu inta nas waayeen ay iska ijtihaadeen adigii aada naskii la kulantay oo aa aragtay qaala allahu tacaala qaala rasuul qaala rasuuluhu oo kale aa aragtay maaha inaad tiraahdo haddii ay qaala rasuuluhudan hadday jirto hebelaa arki lahaa iyo hebelaa ogaan lahaa ilaahay maskaxuu ku siiyey adiga nacam ayb maskaxda haddaan la adeegsanin oo la yiraahdo yacni dhibay leedahay maskaxda in la adeegsado sidaaba marka eh, naam wajabat lahu ljana facajiba lahaa abuu saciidin waa la yaabay faqaala waxau yihi acidhaa calaya iigu celi yaa rasuul allah faacadhaa caleyh waa ugu celiyey uma qaala wa ukhraa mid kale yarfacu llaahu biha alcabda yarfacu llaahu ilaahay uu koryeelayo bihaa iyadaas uu ku koryeelayo alcabda addoonka mi-ata darajatin boqol darajo fi ljannati jannada dhexdeeda maa beyna kuli darajateynina kamaa bayna asamaai waalardi qaala wamaa hiya yaa rasuula allah oo waa maxay midaas qaala aljihaadu fi sabiili illah aljihaadu fi sabiili illah rawaahu muslim wacan abi bakr bn abi muusa alashcariyi qaala samictu abi radia allahu canhu wahuwa bixadrati alcaduwi aabahay baan maqlay buu yihi wahuwa isaga oo bixadrati alcaduwi cadowga goobtiisa joogo yaquulu isagoo dhahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ina abwaaba aljannati jannada albaabadeeda taxta dilaali suyuufi seefaha hoostooda seefaha hooskooda hoostiisa ayay ahaatay faqaama rajulu nin baa istaagay rathul hay-ati hay-adiisu ay xoogaa si u yani basaasan tahay fa qaala waxau yihi ya abaa muusa abuu muusa anta samicta rasuula allah ma adaa nabiga ka maqlay sala allahu aleyh ali wsalam yaquulu hada isagoo sidan dhahayo qaala nacam buu yihi hah qaala farajaca ilaa asxaabihi asxaabtiisiiba u laabtay faqaala waxa uu yihi aqra'u calaykum asalaam aqra'u waxaan aqrinaa calaykum dushiina asalaam salaam uma kasara waa jebiyey jafna sayfi sayfihi seeftiisa galkeediibuu jebiyey fa alqaahu waa tuuray galkiibu tuuray uma mashaa bisayfihi sayftiisa oo la socday ila alcaduwi fadaraba bihi waa ku garaacay seeftii xataa qutila ilaa laga dilay isaga rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey mar haddii xadiidkan marka uu maqlay meeshiina uu heli karo joogaba oo cibaado markaas taagan ay ahayd sidiiba marka ayuu sameeyey marka waxa weeyaan eh, xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim sidaan marka qofku inuu cadow dhex galo oo yacni ka tiro badan oo kale isagoo hal qof ah oo kale inqimaasa la yiraahdaa way banaan tahay xadiid baana kusoo aroortay tahlukana ma aha arrintaa iyada nacam bal cagsiga tahlukada tan cagsigeeda ah tahlukada abu ayuub alansaari siduu yiri iyagoo la dagaalamayo ruom ayaa nin kamida dadkii ayaa keligiis isagoo abou ah ciidan tiro badan oo cadowgiiba saa u dhexgalay intuu dili karou dilay isagana waa dileen markaasay dadkii waxay yidhaahdeen haadaa alqaa nafsahu ila tahluka ninkan walle naftiisa tahluko ku tuuray <coughs> markaasu wuxuu yihi abu ayuub alansaari war ka daayuu yihi nacam tahlukadu sidaan ma ahan u dhaha tahlukada aayaddan wa anfiquu fii sabiilillahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka annagay nagu soo degtay yii nacam annagay nagu soo degtay ayaan markaa nabiga jihaadka la wadnay baa waxaan damacnay inaan beeraheena isaga laabano oo xoogaa ayaan aan nasanno bal markaasaa aayaddan soo degtay oo waxa uu yihi marka ka fariisiga aan ka fariisanaynayba jihaadka waxau noqday tahlukadii nacam walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati saasay noqotay qur-aanka marka sababtuu kusoo degay haddaan la ogeyn macaanidiisa si qaldanaa loo fahmaa nacam saxaabigaasaa ka celiya hadda dadkaa nacam meel kalead u wadaan buu yihi tahlukada si kale ilaahay ula jeedaa nacam sidaad idinka a u qaadateen ma ahan buu leeyahay nacam badana yani hadda tahlukada tahlukada yani tahlukada oon daabidka lahayn tiradii ka badatay hadda nacam rawaahu muslim can abi cabsin cabdiraxmaan ibni jabrin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maqbarat qadama cabdin maqbarat qadama cabdin addoon labadiisa gomadood ma ciido ma booreystaan fii sabiili sabiilillahi kuma booreystaan ilaahay jidkiisa fatamasahu nnaar marka ay naar taabato rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wabillahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam